bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsl اllahuma wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeeni waxaa u dambeeyey xalay biyaha hadday isbedelaan oo waxa bedelayna nijaaso ay tahay isbedelka ku dhacay ama midabka ha noqdo ama dhadhanka ama urka biyahaasi inay nijaasoobayaan ha yaraadeen ha badnaadeen ayaa wuxuu yahay ra'yiga ay culimmadu isku waafaqsan yihiin oo la isku khilaafsanay ayib su-aasha inoo taagan baa waxay ahayd biyuhu markay nijaaso badashay kadib haddii ay isbedelaan oo ama qoraxda ku dhacday ama mudday meesha ku jireen ama bini aadamkaaba ka shaqeeyo wax ku daray biyihii nijaasoobay ee isbedelay ee nijaasadu badashay hadday dib isu bedelaan oo sifaadkii nijaasanimadooda keenaysay ay meesha ka baxaan biyahaasi daahirnimo ma ku noqonayaan mise weli waa nijaas waxaan misaal uga dhignay biyahan loo isticmaalo musqulaha ama biyaha loo yaqaano biyaha bulaacadda musqulaha iyo qashinka iyo biyahaas meelaha qaarkood ama caalamka qaarkii dib baa looga shaqeeya kimika lagu daraa sir kala nadiifiya kadibna biyihii dibbay saafay u noqdaan ka dareemi maysid biyahan inay weligood xataa ay isbedeleen biyahaas ma lagu dahaaro qaadan karaa mise weli waa nijaas masaladaasaa inoo taagnay culimmada fuqahada in badanoo ka mid a waxay qabaan biyahaasi inay dib daahir u noqonayaan oo lagu dahaaro qaadan karo lana isticmaali karo la cabbi karo wax lagu karsan karo xadadka kiisa yar iyo kiisa weynba laysaga rafcin karay culimadii hore laftoodu masalada way ka hadleen oo fuqahadu waxay yidhaahdaan hadday biyuhu nijaasoobaan waxaa lagu daahiriyaa biyo kaloo badan baa lagu daraa biyaha kalee badan markii lagu daro biyaha dambe waxay ka tan badanayaan isbeddelkii ku dhacay biyaha ee nijaasadu keentay bay biyaha badani baabi'inayaan hadday marka wixii nijaasada keenayba baaba-aan wax biyaha nijaasanimadooda loo xukumo meesha kuma jirto sidaasayna marayaan culimada mucaasiriinta ah saan xalay baa tilmaamay fataawida jamaaciga ah ee culimmada maanta jiraay ay isugu yimaadaan sidaasay marayaan laba fatwo ayaan soo qaadayna insha allahu tacaala wixii kale meelihiisa aad uraadanaysaan fatwada koowaadi waxaa iska leh hay-atu kibaar alculamaa oo mamlakada fatwadaasi waxay fatwoodeen shan iyo labaatankii bishii tobnaad kun iyo saddex boqol iyo sagaashan iyo sideedii hijri taqriiban waa soddon sano ka hor waqti ku dhow waxay leedahay masalada culimada markii loo soo bandhigay oo masalada arrintaa la weydiiyey markay fiiriyeen kadib ayaa waxay ku jawaabeen binaءa calى ma dakarahu ahlu اlcilmi min ana almaء alkaiira almutagayir binijaasatin yadhur ida zaala tagayuruhu binafsihi aw biidaafati maءin طahuurin ilayh aw zaala tagayuruhu bituuli muksin aw taأhiiri الshamsi wamuruuri الriyaaxi calayh aw naxwi dalika lizawaali اlxukmi bizawaali cilatihi markaan ku dhisna bay leeyihiin hadallada culimmada ka sugan oo biyaha faraha badan ee nijaasadu badashay inuu daahir noqonayo hadday laf ahaantooda isbedelaan ama biyo kaloo lagu daray ay isku bedelaan ama ay isbedelaan muddo dheer muddada dheer ay meesha ku jireen darteed ama qoraxduba saamayso ay saa isu bedelaan ama dabaylaha ku dhacaya daraaddeed ay saa isu bedelaan iyo wixii la mid a ah, hadalladaas culimmada hore ay mareen inagoo cuskanayna ayay marka sidan leeyihin waxayu ina almiyaaha almutanajisa biyaha nijaasoobay oo kuwan bulaacadii wixii la mid ah yumkinu takhalusu min najaasatiha biciddati wasaa'il waa laga takhalusi karaa nijaasanimadooda wasaa'il iyo dariiqooyin iyadoo la marayo waxayu ina tanqiyataha wa takhliisaha mima طarأa calayha min الnajaasati biwaasitaةi الطuruq اlfaniyati اlxadiiثa liicmaali tanqiyati yuctabar min axsani wasaa'il الtarshiix wالtaطhiir adigu say soo wadaan lidalika bay dhaheen faina almajlisa yaraa طahaarataha bacda tanqiyatiha atanqiyaة alkaamila majliska hay-at kubaar اlculamaa wuxuu arkaa biyahaasi inay markii la daahiriyo la nadiifiyo kadib nadiifin kaamila inay daahiriyeen bixayu tacuudu ilaa khilqatiha aluulaa lianna biyuhu waxay dib ugu noqdeen abuurkoodii hore saas man laa yuraa fiiha taqayurun binijaasatin fii acmin walaa lownin walaa riix wax isbedelna kama muuqdo urkii waa sax oo midabkii waa sax oo macnaha waxa weyaan dhadhankii waa sax wayajuuzu isticmaaluha fii isaalati alaxdaad waalahbaar bay dhe nijaasooyinka iyo yani waxyaalaha xunun baa lagu zuulin karaa wataxsulu ahaaratu biha minha waana lagu dahaaro qaadan karaa kama yajuusu shurbuhaa sida loo cabi karaba sida waa la cabi karaa ila ida kaanat hunaaka adraarun sixiyatu tansha min isticmaaliha ilaa inay jirto dhibaatooyin xagga caafimaadka u noqonayo ka dhalanaya isticmaaliddooda iyo cabidooda mooye de markaas waxaa loo mancinayaa dararka ka dhalanaya laakiin biyuhu hadday biyanimadoodii ku noqdeen dhibaato maleh waxay ku daba dhigeen arintaasi waa sida u muuqata laakiin waxaa fiican bay leeyihiin haddana inay muslimiintu ay biyowga kale kaga gaabsadaan isla fatwada lafteeda oo kale waxaa bixiyey majmacu alfiqhi alislaami liraabitat alcaalam alislami fii dowratihi alxaadiyat alcashara yani waxa weya dowradiisa kooiyo tobnaad almuncaqida bimaka almukarama waxay ahayd saddex iyo tobankii rajab oo macnaha kun afar boqol iyo sagaalkii waxay waafaqsan tahay sagaal iyo tobankii februayar ama february saan u naqaano kun sagaal boqol iyo sagaashan waxaan u jeedaa sideetan iyo sagaalkii kun sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii ayadana majmac alfiq alislaami taabic liraabita baa loo soo bandhigay masalada jawaabtaasoo kale iyaguna ka bixiya dhibaato mala midh ah. biyo haddii la nadiifiyo ayb masalada maxaa lagu dhisayaa marka waxaa lagu dhisayaa asal ama qaacido ka mida qawaacidda culimmadu ay ka hadlaan oo ah hal ilistixaalatu muahira aw leysat muahira isbedelidda shayga ku dhacay ma daahirinaysaa mise ma daahirinayso shaygii nijaasada hadduu isbeddel ku dhaco oo sifaatkii nijaasanimadiisa keenay ay meesha ka baxaan sidaa istixaaladaasi iyo isbeddelkaasi bahaaradiisa ma keenaya culimo badan waxay qabaan ha rag badanoo muxaqiqiinana saasay xoojinaya limaada lianna qaacidada fiqiga waxay leedahay alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa xukunka sidiisa sharcigaa wuxuu la socdaa mar walba ciladiisa sababtii xukumka keentay hadday meesha ka baxdo xukumkiina waa raacaya xukum kaleo cusub buu shaygu qaadanaya waxay yidhahdaan maalan tusaale uga dhiga haddii saxaro inta la qaado la gubo oy dambas noqoto dambaskaasi ma nijaasa ya nijaasa maaha limaada liannahu istaxaala min alcadirati ila alramaad hadda ma aha saxaro maaha waa dambas soo maaha waa isbedelay marka urkii saxarada ma leh midabkeedii ma leh dhadhankii male kulli sifaatkii o dhan hal xaba ma wato xataa magacii waa isbedelayo saxro la dhihi maayo maxaa ladhihi waxaa la dhihi waa waa dambas ma marka markan kii hore ma ah axkaamta sharcigu ciladii ay ku xidhay xugumka midna meesha kama joogo wabittaali shaygu daahir buu noqonaya saas maana waana sidaasaa sawaab ah sidaasaa sawaabo shayga ay shareecadu xukuntay haddii cillo uu leeyahay ciladii meesha ka baxda xukunkiina meesha waa ka baxay waa isbedelayaa bay macana masaladaas marka inta aynu kaga gaabsano ayb qala alxaafidu raximah llahu tacaala wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yaktasil yuusan qabaysanin axadukum midkiin fi lmaai biyihii dhexdooda addaa'imi ee fadhiyey walxaal huwa isagu junubun isagoo janaabo qaba isagoo mid janaabo qaba ah yuusan biyaha fadhiyeen soconin ku qabaysanin akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray lafdigaas muslim baa ku wariyey bi lafd ayb isla lafdiga muslim waxaa kula wariyey sidoo kale nasaa ibnu maajah ibnu khusayma ibnu xibbaan abu cawaana fii musnadihi bayhaqi daara qutni iyo ibnu xasmi intooduba lafdigaasay ku wariyeen walilbukhaariyi bukhaari waxaa u isagana lafdi kale ku warina xadii bukhaari isagana xadiidka abu hureyru ka wariyey laakiin riwaayadiisu waa lafdi kale lafdigeedu waxa weeye laa yabuulanna yuusan kaajin oo kaajin axadukum midkiin filmaai biyihii dhexdooda yuusan ku kaajin biyihii addaa'imi ee fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajrii aan soconin biyaha aan soconin uma kadibna yaktasilu huwa isagu yakhtasilu wuu ku qabaysani fiihi dhexdiisa kadibna markuu ku kaajo kadib uu ku qabaysanayo yuusan labadaa kulmina <coughs> lafdigaa sidoo kale bayhaqi baa kusoo saaray walimuslim muslim waxaa u sugnaaday riwaayo kale oo ah minhu walimuslim waxaa u sugnaaday minhu meesha riwaayada bukhaari ay ka tahay uma yaktasilu fiihi bay riwaayada muslim waxay ka tahay uma yaktasilu minhu labada xarfu jar xarfu jarka bukhaari riwaayadiisa ku timidna waa fii xarfu jarka riwaayada muslim ku timidna waa min saasay ku kala duwan yihiin ayb oo riwaayada muslim waxay tidhi oo ay ku timi sidan riwaayada saxiixu muslimka yani abu daawuud iyo daarimi iyo bayhaqi iyaguna way soo saareen waxa weeyaan laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im midkiin yuusan ku kaajin biyaha fadhiya uma kadibna yaktasilu minhu uu ku qabaysanayo minhu saas man ayb kadalika tirmidi muslim iyo tirmidi axmed iyo bayhaqi waxay ku soo saareen lafdi kaloo ah laa yabul laa yabulanna soo kale maa laa yabul yuusan ku kaaji ayb fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya alladii laa yajrii ee aan soconaynin uma yaktasilu minhu kadibna uu ka qabaysanayo marka minhudaas muslim iyo dadka qolyaha wax la wariyey ee waa iswaafaqeen ayaa wariyey minhuda waliabi daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday lafdi kale wali abu daawuuda waxaa u sugnaaday walaa yaktasil yuusan qabaysanin fiihi biyaha fadhiya min aljanaabati janaabada xaggeeda yuusan kaga qabisan lafdiga abu daawuud ibnu maajah iyo axmed iyo bayhaqina way la soo saareen waxa weeyaan laa yabuulanna axadukum midkiin yuusan kaajin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya dhexdooda yuusan ku kaajin walaa yaktasil yuusanna qabaysanin fiihi biyaha fadhiya min aljanaabati janaaba darteed yuusan kaga qabaysan ama janaabada xaggeeda yuusan kaga qabaysan <clears throat> xadiidku wuxuu inoo keenay saddex lafdi ama afar soo ma midda hore ka ugu horreeya muslim baa soo saaray iyo qolyaha kale sheegay ziyaaday wadataa marka lafdigaa hore muslim ziyaadadaasi waxa weeye abu saa'ib nin la yidhaahdaa ka warinaya abu horeyre markaasaa wuxuu ku yidhi kayfa yafcalu ya abaa hurayra haddii aad tidhi biyihii fadhiyey yuusan ku qabaysanin ruuxu isagoo janaabo qaba seen yeelaynaa buui biyihii inaan ku qabaysanaan rabnaa wayna fadhiyaan biyo socdoma seen yeellaa abuu hurayra markaasaa wuxuu yidhi yatanaawaluhu tanaawulan ah, yani wuu ka dardarsanaya wuu ka qaadanaya macnaha wuxuu ka wadaa markaa yuusan dhex gelin oo dhex muquuranine ha ka dardarsado banaanka ha kaga qabayso yatanaawaluhu tanaawulan waa fiqhiga iyo fahamka abu hurayra radi allahu tacala canhu lafdiga hore ee muslim ayuu raacsanyahay alfaadan marka kala duwan macaani kala duwan bay samaynaysaa waana sida sababta uu keenay alimaamu ibnu xajar xaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah lafdi kasta oo ka kale ka duwan macnuu samaynaya xugun baana laga qaadanaya ka gadisanka kale ayb alfaadda haddaan u noqonno xadiidka kelimada alraakid almaa araakid raakidka waxaa la yidhahdaa almaau saakin biyaha fadhiya en soconin wuu sii fasiray nebigu sal lay slam wuxuu ku fasiray riwaayada dambe bukhaariyo alladii laa yajri jumladaasi waxa weye waa tafsiir waxay fasiraysaa sii cadaynaysaa addaa'im leanna addaa'imka maxaa loo qaadan karaa addaa'imka waxaa loo qaadan karaa biyo aan weligoodba go-ayninba sooma oo weligood jiraaya inaan macnaha laga wadino laga wado biyaha aan soconin ayaa marka waxaa sii cadaynaysa alladii laa yajri marka biyaha fadhiya ama dib ha ka go-een ama ha dhammaadeen ama weligood ha jireen ayaa la yidhaahdaa almaa daa'im saas man ayb lafdadaasuu nabigu ku fasira sal saddexdan marka lafdi u fiirsada ee lagu kala wariyey xadiidka horta kiisa hore muslim lafdiga hore muslim asagu waxa w waa iska cadiya isagu waa iska cadiya laakiin yaktasilu fiihi iyo yaktasilu minhu maxay ku kala duwan yihin yaktasilu fiihi marka la yidhaahdo oo fiihi la isticmaalo waa lafdiga bukhaari sooma wuxuu faa-iideynayaa yuusan dhex gelin yuusan dhex mukhuuranin sooma yakhtasilu fiihi waxay diidan tahay riwaayada bukhaari biyaha adig aada ku kaadidae haddana fadhiya ha dhex mukhuuranin sooma fiihidu saasay faaide ayib minhuna waxay faa oo lafdiga muslim ah waxay faa laa yatanaawalu minhu ha ka soo qaadanin minhu ilan xaggiisa waay fiihina waa dhexdiisa minhuna waa xaggiisa riwaayadan muslimna waxay diidan tahay xataa ha ka soo qaadanin ta bukhaarina maxay diidanayd ha dhex muquuranin soo ma sidaasay kale yihin marka minhu iyo iyo fiih amaa tan abu daawuud ayadu waxay faa'iideyneysaa walaa yaktasil fiihi min aljanaaba waxay faa'iideyneysaa in aan macnaha waxa weeyaan mid walba goonideeda loo diiday xadiidka marka laysku soo ururiyo riwaayada hore ee muslim waxay diidan tahay biyo fadhiya adoo janaabo qaba ha ku kaaja ah, ha ka qabaysanadhe midkiin biyo fadhiya isagoo janaabo qaba yuusan ka qabaysanin yuusan ku qabaysanin biyahaas riwaayada hore warkeedu hoose oo maxay diidan tahay ku qabaysiga kaadiba kabaynan hadlinba sooma laakiin ku qabaysiga keliya diidan tan bukhaarina maxay leedahay tan bukhaari waxay leedahay ha kulminin inaad ku kaadido haddana ku qabaysato laa yabulanna uma yaktasilu fiih oo markaa laga wado inaad ku kaadido haddana markaa adoo ku kaajay haddana aada ku qabayso dad mukuurato labadaa ha isku dareen tan abu daawuudna maxay faaiidaysay waxay faa'iidaysay ka qabaysigana goonidiisa lama ogola biyihii lagu kaaji waxaa kaloo la ogoleyn ku kaadintana goonideeda looma ogola saas maana inaad ku qabaysatana gooni baa loo diiday inaad ku kaadidana gooni baa loo diiday natiijada inoo soo baxaysa waxa weeye hana ku kaaji adoo janaabo qabana ha ku qabaysan inaad ku kaadidana waa mamnuuc adoo janaabo qaba inaad ku qabaysatana waa mamnuuc inaad kulmiso ku kaadin iyo ku qabaysina waa mamnuuc mid walbana goonideeday mamnuuc u tahay ku kaadinta iyo ka qabaysiga labadooda inaad isku dartana waa mamnuuc ayb oo yani waxa weeyaan kulmintana kulminta ku qabaysiga keliya riwaayada horan ka faaidaysana tan bukhaarina labadooda kulmintooda in la diiday baan ka faa'idaysanayna tan abu daawuudna waxaan ka faa'idaysanaynaa mid walba inay goonideeda mamnuucto laanata abu daawuud maxay tir riwaayada abu daawuud laa yabulanna axadukum fi lmaai daa'im haye laa yabulanna axadukum fi lmaai daa'im yuusan ku kaajin walaa yaktasil yuusanna ku qabaysanin fiihi min aljanaasa marka ikhtisaalkana gooni bay u diiday ku kaadintana gooni bay u diiday sooma xadiidka waxaa daliishaday culimada qabta biyaha hadday qollatayn ka yar yihiin oo biyuhu yar yihiin inay nijaasadu markay ku dhacdaba nijaasoobayaan madhabkaas soo mayna soo mare haddayba yar yihiin inay bimujarad mulaaqaati nijaasa inay ku nijaasoobayaan qoladaasaa daliishadeen say u daliishadeen waxay u daliishadeen waxay yidhahdeen biyahan fadhiya nebigu sal ly waslam wuxuu u diiday oo u reebay in lagu kaajo cabsi laga qabo inay nijaasoobaan ah, saas daraaddeed nijaasadu hadday biyaha gaadho inay nijaasaynaysaa laga qaadan bay tabaa waa kaa soo marnayo waa xanafiyada iyo shaaficiyada iyo qowlun fii madhabi xanaabila ayaa saa u kala qaadaya ayib laakiin ra'yigaan marnay wuxuu ahaa culimo badanna mareen sawaabkan ahaayee ahaan xoog badan inaynan biyuhu inay isbedelaan mooye aynan nijaasoobin ha yaraadeen ha badnaadeen xadiidkan maxaan kaga jawaabaynaa marka iyo istidlaalka qoladaas ay daliishadeen waxaa lagaga jawaabaya jawaabo dhowra ah waa laga bixin karaa waa mid eh ku qabaysiga la reebee la yidhi yaan lagu qabaysanin macnaheedu ma aha biyuhu way nijaasoobaya ciladu ma aha biyaha nijaasoobay inay sidaas tahayna waxaad ku garan ruuxa janaabada qaba xadiis saxiix bukhaari suu tilmaamayo nijaas ma aha markuu abu hurayra oo janaabo qaba nebiga intuu la kulmay masaajidka agtiisa uu ka dhuuman jiray soo garmaysan xadiiskii intuu hoos u baxay uu soo qabaysto nabiga u yimi war xageeda aadee abu hureyre wuxuu rasuul ilah junub baan ahaayo waan soo qabaysanay ina almu'mina laa yanjus buu nabigu uri sal l slm muminku ma nijaasoobo xataa hadduu janaabo qabo nijaas maa sooma ayib haddii uu junubku biyaha ku qabaysto isagoo junub ah biyihii ma nijaasoobaya ma nijaasoobaya anna isaga laftiisiibaaba daahiraba sooma jirkiisu waa daahir wabittaali laba daahir hadday kulmaan isma nijaaseeyaan meeshaa maxaa ka soo baxay marka xadiidku wuxuu yidhi ruuxa janaabada qaba yuusan biyaha fadhiya ku qabaysanin ayib hadduu ku qabaysto shaaficiyo iyo xanafiyo iyo xanaabilo ma waxaad qabtaan inay biyihii nijaasoobeen ma qabaan iyaguna halkaa waxaa ka cad marka sababta loo diiday inaysan ahayn biyaha nijaasoobaye cilo kalaa meesha ku jirta sooma taasi horta waa mid masalo labaad waxa weeye oo iyadana jawaab noqon karaysa in la yidhaahdo rasuulku sal alay wasalam xadiidkan kamaba hadlinba biyaha xukunkooda kama hadlin biyuhu ma nijaasoobeen ma nijaasoobin keliya xadiidka nebiga waxaa ku yaala biyahaas noocaas ayaa lagu kaajin ruuxa janaabada qabanayuusan ku qabaysanin soma laakiin nebiguma wuxuu yidhi waa nijaasoobaya maya kuma cadda xadiiska nebiga sal lay aslam saa nebigu ma salawatu rabbi waslamu caleyh ta kale waxa weeye biyo fadhiya buu xadiidku yidhi oo la reebay in lagu kaajo ama lagu qabaystee biyaha fadhiya soo kuwo badan iyo kuwo yarba isuguma jiraan muxuu yahay daliilka ku khasisaya biyaha yar inaad u daliishataan ma hayaan way macna warkaasoo dhan waxaa ka soo baxaya xadiidkani daliil uma aha biyaha yar hadday nijaasadu taabato iyagoon isbedelin inay nijaasoobayaan looma deliishan karayo haddaynu diidnay in sababta iyo cillada nebigu uu diiday inay nijaasoobid laga baqayo ay tahay haddaan taas mancinay cillada loo diiday maxay tahay marka cillada loo diiday iyo sababta loo diiday maxay tahay waxay leeyihin culimadu waxaa dhici karta min baabi sadi daraa'ic waa ka hortago waxaa laga hortagayaa haddii la daayo biyaha in layskaga kaakaajo ama layskaga qabaysto waxay keeni kartaa arrintaasi inay badato wabitaali markay wasakda iyo nijaasadu biyaha ku badatana inay isbedelaan oo nijaasoobaan marka shareecadu shayga bilowga horay maadada goysaa bilowga horay kaga hortagta waxaa loo reebay marka amay intay la caadaysto iska badato biyuhu bedelmaanoo nijaasoodaan marka waa sadu daraac waa ka hortag ama waxaa loo reebay oo dhici karaysa biyahan maadaama la isticmaalayo inaan la istiqdaarsaninoo bini aadamka dabeecaddiisa waxay tahay biyaha laysku qabaysto iyo kuwa lagu kaajo iyo in ay naftoodu ay qurunsato oy ka yiiqsadaan oo dhibsadaan sooma marka cilladu waxa weeye biyahan la isticmaalayo yaynan dadku dhibsaninoo waxaan ha laga reebo yaana lagu kaajin yaanana lagu qabaysanin lanna biyihii dadkiibaa u baahan waa la isticmaalaya ee nijaasanimo maaha cillo saddexaad bay culimmadu sheegaano waxay dhahdeen sababta udii loo diiday oo loo reebay waxa weeye haddii biyaha la iskaga kaajo lagu qabaysto waswaas bay keeni karta ah, shaytaan baa halkaa ka geli karo ruuxii wuxuu dhihi karaa war adiga biyahan lagu kaaji oo adiga ku weysaystay ma kaadidiibaad ku weysaysatay mise biyiibaad ku weysaysatay ah, halkaa waswaas baa soo geli kara shaydaan baa irib dhigan kara marka waa dafcan liwaswasati shaydaan inay tahayna waa dheci kartaa cillado fara badan iyo sababo fara badan baa marka suuroobi karee sababtu keliya ma aha nijaasoobin laga baqayo sooma jawaab marka siyaabahaasaa looga jawaabaa warka murtidiisuna waxa weeye xadiidkani daliil uma aha biyaha iyagoo yar hadday nijaasa ku dhacdo inay nijaasoobayaan inayba isbedelaan mooye taas waa meesheeda iyada ayb <clears throat> nahyigani muxuu faaideynaya marka nahyigu muxuu faaiideynayaa nahyigu wuxuu faa-ideynayaa sida daahiriyadii xanaabiladu ay qabaan nahyigu taxriim buu faa-ideynaya biyaha noocaasa inaad ku qabaysatana waa xaraam inaad ku kaadidana waa xaraam taxriim lianna nahyigu annahyu yaqtadii ataxriima fii aslihi ila ida kaana hunaaka saarif saarifna lama hayleyi rasuulkaa reebay wuxuu rasuulku reebayna asal inuu xaaraam yahay saas daraadeed haddaad ku kaadid ama ku qabaysato dembi baad gashay waad dambaabtay oo khalad baad gashay man bacdu ahlilcilmi baa kala qaadaya ma aheyenaan saa dhihina biyaha kuwa badan ee fadhiya iyo kuwa yar ee fadhiya aan kala qaadno kuwa yar ee fadhiyana aan dhahno waa xaaraam in lagu kaajo lagu qabayso kuwa badan ee fadhiyana ayaga aan dhahno waa karaahiye xaaraam maah qoladaana waxa weeye in la kala qaado biyo yar iyo biyo badan tafsiilkaasi daliil buu u baahan yahay nebigu muxuu yidhi almaai daa'im mana kala qaadin soo ma daahirka xadiidku marka inayna biyuhu kala qaadnayn mar hadday fadhiyaan biyihii socday ka warran iyaga mafhuumka xadiidka waxaa laga fahmayaa biyaha socda inaysan dhib lahayn saas man ayb intaa markaan kaga gudubno intaynaan kaga gudbin xadiidka waxaa iyadana muhima ah inaan ishaarno hadda biyaha waxaa la yidhi yuusan ku qabaysanin sooma kuwii lagu kaajay ee fadhiyey ama way fadhiyaane lagumaba kaajinba yuusan ku qabaysanin baa layidhi ayib ma ku weysaysan karaa mase cabbi karaa maya iyaduna waa lami Ah, qabayska la diiday weysadiina waa la diiday cabitaankiina waa la diiday sidaasi ayaa waxaa ku yimid xadiis abu hureyra uu warinayo cinda axmed bni khusayma wabni xibaan wataxaawi bilafdi laa yabuulanna axadakum fi lmaai daa'im uma yatawada'u minhu aw yashrabu minh intaad biyihii fadhiga ku kaadido haddana ha cabin ah, sidii xoolahoo kale waay xoolaha intay biyaha ku kaajaan bay haddana cabaan sooma intaad ku kaadida hadana cabdu intaad ku kaadido haddana ha ku weysaysan marka weysaysiga iyo qabaysiga iyo cabitaanka kulli waxa weye waa isku mid wey macnaha ayib qaybta weysada reebaysa in lagu weysaysta iyadana sidoo kale tirmidi iyo axmed iyo cabdirasaaq iyo ibn abishey baa soo saaray tirmidina wuxuu leeyay waa xasan saxiix xadiidkaas waxaa iyadana mudan inaan tilmaano intaynaan ka gudbin xadiidka jumhuurtu waxay qabaan culimmada badankood cidda la leeyahay biyaha aada ku kaadiday ha ku qabaysani kii ku kaajayna waa loo diidanya ku kaloon ku kaajinna waa loo diidanya biyaha haddiiba lagu kaajayba ayna fadhiyaan kii ku kaajayowna ha ku qabaysanin ku kaloo bannaanka ka yimid oo isagu aan ku kaajiyowna ha ku qabaysanin dadkao dhan baa loo wada diidanya niman daahiriye la yidhaah baa iyagu waxay yidhahdeen ibnu xasmi fi lmuxalla wuxuu leeyahy ka ku kaajay basaa loo diideen dadka kale ha ku qabaysteen ha cabbeen ha ka weysaysteen lanna naska xadiidku muxuu yahay laa yabuulanna axadukum kii ku kaajay unbaa la yidhaha ku qabaysan laakiin dadka kale maxaad ugu diidantiin buui waxaa la yidhahdaa masaaisha aada loogu tashiiniciyo daahiriyada ka midta ah. mar kaleetu haddana wuxuu yidhi oo jumhuurta iyo daahiriyadu aad sugu khilaafsan yihiin jumhuurtu waxay qabaan iyo culimada badankood haddii kaadidii la diiday saxaradiina waa kasii xag ibnu xasmi wuxuu yihi saxarada iyadoo dhib male oo maxaa maxaa yeelay xadiidka daahirkiisu ha ku kaajina buu yidhi ha ku xaarina idinku keena buu waxaa la yidhaha hada min junuudi daahiriya le daahiriyada ingeygoodiiy yani junuudkeeday ka mid tahay bay dheh maxaa yeelay haddiiba kaadin la diiday saxara soo kama darna ya waxaa la yidhahdaa qiyaas alwlaa baa la dhaha ama qiyaas bimacna asli baa la yidhahdaayo haddii lagu yidhi waalidkaa ha ha canaananinoo afka ha xumaan ha ka dhihin haddaad garaacdo ka hor ya soo kama seexan jirto nijaasada kaadida iyo nijaasada saxrada saxradaa sii daro sooma saas way macnaha baa saasa oo hada huwa sawaab daahiriyadu meeshaas yani waxa weyaan waa lagaga xoog ayib wa rajulin nin waxaa laga warinaya ninkaasoo saxiba nabiya nabiga la saaxiibay sal lay wasalam qaala inuu yidhi naha wuxuu reebay rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu reebay an takhtasila inay qabaysato almar'atu haweenaydu bifadli rajuli ninka biyaha ka soo hadha ninku markuu qabaysto ama dahaaro qaato biyaha ka soo hadha baa fadli la yidhaha aw irajulu ama ninku inuu qabaysto ayuu nebigu reebay bifadli lmar'ati haweenayda biyaha ka soo hadhay inuu ku qabaysto maxaa la rabaa waliyaktarifaa gacmaha ha dardarsadeen jamiican xaalay wada joogaan oo idil yihiin intay weelka isdhex dhigaan oo isaguna dhex ka istaago iyaduna dhinac hal mar gacmaha hala dardarsado ee inta mid ku horeeyo ka kale inuu u hambeeyo kaana hambadii uu ku qabaysta ha yeelina abrajahu xadiika waxaa wariyey abu daawuud wanasaa'iyi waa wariyey wa isnaaduhu sanadkiisuna saxiixu waa saxiix bui ibn xajar sidoo kale xadiidka axmed iyo bayhaqi iyo taxaawi baa soo saar sidaa uu ibn xajar sanadkiisu saxiix weeye uu leeyahay sidoo kale waxaa saxiixiyey alimaam nawowi fi lmajmuuc xumaydi baa isagana xadiidka saxiixiyey waxaa cileeyey xadiidka alimaam albayhaqi oo wuxuu yihi waa mursal irsaal buu ku cileeyey laakiin waa la radiye xufaadda way radiyeenoo waxay yidhahdeen irsaalka xadiidka ku jiraayey waa wa can rajulin saxiba nabiy sal l nin saxaabadii nebiga ka mid a ah. ninkaas saxaabigaan magaciisii la sheegin saxaabadana ama magacoodii ha la sheego ama yaan la sheegin marba haddii la garto inuu saxaabadii ka mid yahay waa caadil soma marka dhib u geysan maysa l bayhaqiow taasi dhib kuma hayso xadiidka iyo sixadiisa wax dhibaataa u geysan mayso waxaa isaguna xadiidka daciifiyey ibnu xasmi oo isagana lagu xukumay inuu khaldamay maxaa yeele laba nin baa isaga darmatayo ruwaadda ka mid a ah, oo nina daciif yahay nina iqay in badan ba ku dhacdaa ibnu xasmi nin la yidhaahdo daawuud ibnu yaziid alwdi oo daciif ah ayuu wuxuu ku khalday ibnu xasmi daawuud ibn cabdilaah alwdi oo iqa ah xadiidka ninka warinaya sanadkiisa ku jirana waa daawuud ibn cabdilaahi alawdi aiqa wey markaasuu wuxuu ku khalday daawuud ibnu yaziid buu ku khalday oo daciif markaasaa waxaa la yidhi ibnu xasmiyow meel xun bay kaa martay bal waad khaldantay baa la yidhi ah, isaga kaa khaldamaye xadiidku waa saxiix sidaa ay xufaaddu u saxiixiyeen buu saxu yahay iclaalka bayhaqina yani waxa weeye ma jiro ibni xasmi tadciifkiisuna isagana waa daciif xadiiku waa sugan yahay marka ayib xadiidku hadduu sugan yahay shawaahidna waa leey shawaahiddiisa waxaa ka mid a xadiid cabdullahi ibnu sarjis laga warinayo ibnu maajah iyo taxaawiyo daara qutni baa soo saaray ibnu xasmi iyo keyrkoodba laakiin xufaad badan baa daciifinaya xadiidka ariiqa cabdullahi ibnu sarjis oo uu ka mid yahay daara qutni iyo abulxasan ibnu qaطaan iyo bukhaari laftiisa shaahid kaluu leeyahayo alxakam ibni camr alkhifaari uu warinayo arbacadaas soo saartay axmed iyo keyrkood shaahidkaa laftiisa oo yani xadiidka alxakam ibni camr alkhifaari waa laisku khilaafsan yahay sixadiisa iyo dacfigiisa bukhaari nawowi ibni cabdilbar ibnu manda iyo keyrkoodba way daciifinayaan muxadisiinta qaarkoodna way saxiixinayaan waxaa ka mid ah sheikh albani caleyh raxmat ullah axaadiistaasi kulligeed waxay faa'iideyneysaa kan inoo yaalla iyo shawaahidiisuba in ninku uusan ku qabaysanaynin haweenaydu biyahay soo reebto haweenayduna ayna ku qabaysanaynin ninku biyuhu soo reebay waliyaktarifaa jamiican hase wada dardarsadeenoo intay isdhex dhigaan yani waxa weeyaan gacmaha dardarsadeen ayb xadiidku marka wuxuu faaideynaya fiqiga laga faa'idaysanaya waxa weeye ninka inaan loo ogolayn inuu yani waxa weyaan ku weysaysto ama ku qabaysto bifadli ahuuri ilmara sidoo kaleeto cagsiga saas way macana waliyaqtarifaa jamiican sidaas ayuu nebigu samayn jiray salawatu rabbi waslamu caleyh tan kale lafteeda nahyiga uu nebigu reebo xadiidka ku sugan axaadiis baa ka soo horjeedo inoo soo socoto laakiin waxaan doonaynaa inaan ta'kiidinno haaliban nebigu wuxuu u badnaa sal lay slam xaasaskiisana ka sugan caaisha iyo maymuuna lafteeda iyo keyrkoodba nebigu markuu qabaysanayo biyaha waxaa lagu soo shuban jiray weel weel af ballaadhan weelkaa lala gelayaa meesha lagu qabaysto nebiguna sal lay slam dhinac buu iska taagayaa xaaskuna dhanka kale iska taagaysa biyihii baa saa loo dardarsanaya caaisha radiallahu canha ilaa aan nabiga ku dhihi jiray marka qaarkood nabi ilaahay yani ii kaadi gacmaha nagaa isku dhex bay markaan qaadanayo isaguna qaadanayo marka yani waxa wey qaabkaas ayaa waa markii weelasha afka furan oo afka weyn biyaha lagu shuban jira meelo badan hadda soo sidii maaha ayb xadiidkaasi marka muxuu inoo faa'iideeyey inayna arrintaasi bannaanayn yani waxa wey arrintaasi inuu nebigu reebay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb wa can ibni cabaasin waxaa laga warinaya radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal ly aslam kaana inuu ahaa yaktasilu mid qabaysta bifadli maymuunata maymuuno biyihii ka soo hadhay buu ku qabaysan jiray radi allahu canha ilahay raalli haga noqday ahraja waxaa soo saaray xadiikaasi muslimun muslim baa soo saaray ayb xadiidka wuxuu rajaxayaa alimaam albukhari caleyh raxmatullah inuu yahay musnad min musnadi maymuna buu leeyahy xadiidka maymuna nebiga ka warinaysa ee ibn cabaas maaha ibn cabaas wuxuu ka warinayaa maymuna saasuu leeyahay ayb ruwaadda intooda badan warinayaan lafdigay warinayaan wuxuu yahay annaha kaanat takhtasilu hiya wanabiyu sal lay slam min inaain waaxid ayada iyo nebigu waxay ka wada qabaysan jireen hal weel ah saasay ruwaadda u badan yihin ayib laakiin kani muxuu inoo sheegay nabiga sal lay sl iyada inay waxaan ujeeda nabigu inuu ku qabaysan jiray biyaha iyada ka soo haray ayib waxaa xoojinaya xadiidkan soo socda waliasxaabi sunani kutubta sunanka ah ragga iskale sunanka asxaabtiis sunanku waa afarta sunan soma sunan daawuud iyo sunan tirmidi nasaa iyo sunan maaja asxaabu sunan waxaa u sugnaaday oo iyagu warinaya lafdigan ikhtasala wuu qabaystay waxaa qabaystay bacdu aswaaji nnabiyi nebiga xaasaskiisa qaarkood baa qabaystay fii jafnatin xeedho weyn bay ku qabaystay jafna jamceed waa jifaan xeerada weyn fa jaa markaasuu nebigu yimid liyaktasila inuu qabaysto daraaddeed minhaa xeedhadii inuu ka qabaysto biyihii kusoo haray inuu ku qabaysto buu nebigu u yimi salawatu rabbi waslamu calayh fa qaalad markaasaa waxay tidhi innii anugu nebihow kuntu waxaan ahaa markaan ku qabaysanaya biyaha ama xeedhadaasi junuuban mid janaabo qabtaan waan janaabo qabay janaabaan ka qabaysa fa qaala markaasaa nebigu sal ly waslam wuxuu yidhi ina almaaa biyuhu laa yujnibu ma janaaboodo biyuhu ma janaabaan janaabadaadii aday kula socotay laakiin biyuhu janaabo ma qaadaan ah, laa yajnubuna waa la dhihi karaya bimacnaa waxaa laga wadaa biyaha wax nijaasaa ma gaadhin biyuhu wax dhib ah oo ku haray ma jiro ayib wasaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka atirmidiyu baa saxiixiyey cabdirazaaq addaarimi fi sunan ibni xibbaan albayhaqi iyo keyrkood waxaa saxiixiyey sida ibnu khusayma iyo tirmidi baa u saxiixiyeen ibnu xibbaan alxaakim ibnu xajar aldahabi iyo asheikh alalbani calayhim araxma jamiican ayb culimada qaarkood baa waxay ku cileeyeen xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo simaak ibnu xarbin oo cikrimo ka warinaya waana riwaayadiisa can cikrima waa mudari baa la yidhahda idiraabkuna waa nooc dacfiga ka mid waxay leeyihiin kaana yaqbalu talqiin simaagaas wax alla wixii loo sheegaba wuu iska aqbali jira waxaan xadiisa inbaa afka loogu ridayaa iska qaadanaya yani wax ma kala saari jirin saasay leeyihin laakiin waxaa lagaga jawaabay oo xufaadu kaga jawaabaya simaaki ibnu xarbin xadiiska waxaa ka warinaya shucbat ibn xajaaj rag ka warin ka mi shucbana waxaa lagu yaqaanaa mashaa'ikhdiisa axaadiistooda waxaan sugnayn kama qaadan jirin kaana minman yantaqi baa la ydhaha ah, sheekhiisa wixii aan sugnayn xadiiskiisa waa ka tegi jira wixii suganbuu ka qaadan jira saas daraadeed baa xadiidku uu sugan yaho saxiix yahay xufaadda faraha badan baa saxiixisay samaa ibnu xarbin cilaynta lagu cileeyeyna cillo ma aha jirta ayib waa cilo laga jawaab bacdu aswaaji nebiy yaa laga wadaa nebiga xaasaskiisa qaarkood waxay leeyiin waa maymuuna daara baa sidaas sunankiisa ku sheegay xadiidka waxaa laga faa'idaysanaya fiqigeenu ka qaadanayna wuxuu yahay jawaazu iktisaali arajuli bifadli tahuuri ilmara walow kaanat ilmar'atu junuban inuu ninku ku qabaysan karo haweeneyda biyihii ka soo hadhay xataa iyadoo junubaba ha isticmaasho biyaha saasa xadiiskii laga faiday sooma isagiyo kii horeba isagiyo kii hore waxay faa'ideynayaan inuu ninku ku qabaysan karo haweenaydu biyahay soo reebtay xataa janaaboba ha kaga qabaysato biyaha iyaga macana ayb cagsina waa laga faaiideysan oo cagsigu muxuu yahay cagsigu waxa weyaan inay haweenaydu ku qabaysato biyihii uu ninku soo reebay soo ma taa waxay taa dambe ayada waxay leeyihiin culimada badankood baaba qabo aimatu yani waxa weya arbacay waa laysla ogolya haweentu inay ku qabaysan karto biyaha ninku soo reebay laakiin midda khilaafka waxoogaa ka taaganya waxa weeye ninku ma ku qabaysan karaa biyo ay haweenaydu soo reebtay xadiidkan iyo xadiid ka waxay leeyihin ha sidaana waxaa qaba yani a'immada saddexda maalik abu xaniifa iyo shaafici iyo weliba riwaaya can axmed jumhuurtaa qabta manaa waa lagu qabaysan karaa bay leeyi ayib saasaana sawaab ah saasaa saxa biyahay haweenaydu soo reebta ninku waa ku qabaysan karaa ayib maxaynu kaga jawaabaybaan seebaanse isu waafajinaynaa xadiidkii hore ee arintaa diidanaa iyo axaadiistan ogol xadiista nabigiisa ma iska hor yimaadaan maya ah, horimaadka waa inaga fahamkeenna waa inaha fahamkeenna laakiin marba hadday nusuustu sugan tahay qur-aankuna iskama hor yimaado axaadiista nebiga ka suganna iskama hor timaado laakiin inagaa saan u fahanay fahamkeenna wey wax isku dhacsan ilan hadal baa hadal nina si u dheh nina si u qaaday sooma innagaa si u qaadanay saan u qaadannay ee muraadka shaarica aan ahayn baa marka isku dhacsan wailaa nusuusta sugan iskuma dhacdo liannaha min mishkaatin waaxida walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira wax haddaad aragtaba iskhilaafsanoo iska horjeeda wuxuu ku tusi baailnimadiisa sooma marka nusuusta iskama horjima lakin waa inaga fahamkeeda see laysu waafajinaya marka ariiqa laysu waafajiyey hadday laba nas u muuqdaan inay iska hor imaanayaan fahamkeenna waxaa laysu waafajiyaa awalan marka hore tilaabada la qaado wax weeye in labadaa nas macnahooda layswaafajiyo mid walba macno la saaro ka kale aan ka hor imaanayn taasi waxa weyaan waxaa loo yaqaano altawfiiq soma ama aljamcu bayna annasayn in la jamciyo middaa hadday suuroobi weydo markaa waxaa la raadiyaa bay dhaheen labada nasay u kala horreeyeen ka dambaa la qaadanaya oo naasikha kii horena wuxuu noqonayaa mansuuq laga guuray haddii la garan waayo say u kala horreeyeenna oo naskhi la heli waayo maxaa la samaynayaa marka waa la kala rajaxayaa waxaa la leeyahay koodeba xoog badan sooma ka xoogga badan baa la qaadanayaa ka laga xoog badan yahayna waa laga tegaya saasaa la maraa sooma ayib haddii la kala rajixi kari waayana maxaa la samaynaya attawaquf marka waa laga istaagaya ilaa murajix laga helo halkaasaa lagu ekaynaya macnaha xadiisteennin marka ma la jamcin karaa wey waa la jamcin karaa see lagu jamcin karaa xadiidka diidan ee ugu horreeyey oo inoo sheegay waxaa lagu xambaarayaa cala atanziih soo ma cala atanziih yani waa laga fiican yahay kuwanna maxaa lagu xambaarayaa nebigu ficilkiisa iyo samayntiisa ah calaa jawaazi albayaan calaa bayaani aljawaaz ah, inay bannaan tahay buu nebigu caddaynayey markan uu leeyahay yuusan ku qabaysaninna wuxuu ku tusayaa uun in laga yara fiican xogaa inaad iska daysa inay laakiin haddaad ku qabaysato dahaaradii waad ku helaysaa way ku daahirinayaan waa daahir waa la isticmaali karaa maxaa kutusaya ficilkiisaa kutusaya saas wey macana waxaa jirta shareecada waxyaala badanoo yani lagu dhihi inaad iska dayso way fiicanta haddaad samaysana kuu banaan soma anba jir siday jumhuurtu qabaan oo kaleeto inkastoo culamada qaarkood khilaafsan yihin miaalka wuxuu noqon karaa oo kale taagnida inaad biyo ku cabto say jamaahiirtu qabaan xaaraan ma ah waase laga fiicanya limaada lianna nebigaa ku cabbay haddana wuu reebay ficilkiisu wuxuu kutusayaa inay banaanta reebidiisuna maxay kutusaysaa in laga fiican yahay soma saasaynu marka isu waafajinaynaayo haddii aad heli karto biyo kale inaad iska daysaa fiican haddii aad isticmaashana baas iyo dhibaato malo waxaad ka rabtay waad ka heli soma saasaa laba xadiista laysu waafajinaya macnahoodana isugu imaanaya man ayb bacdu ahlicilmi baa waxay marayaan ariiqatu tarjiix oo masalan waxay leeyihin waxaa xoog badan axaadiista banaynaysa ama xadiidka diidanee hore nahyiga waa daciif bay leeyihi oo ra'yigaa waxaa maraya ibnu cabdulbar iyo rag ay la mid yihiin rag la mid ah laakiin waxaynu kaga jawaabaynaa tarjiixa lama aada sidiisaba xataa yatacadara aljamcu ilaa jamac suuroobi waayo tarjiix lama aado saas man lianna jamacu wuxuu inoo faa'iideynayaa labadii xadiisba waan ku wada camal fallay soo ma tarjiixuna muxuu keenayaa labadii xadiis mid baan ka tagnay soma inta nusuusta lagu wada camalfali kartana karana way ka fiican tahay in qaar laga tago qaar la qaato daraadeed aljamcu wlaa ila ida tacadara saas dareed bu manaa wa rayigaas uu yahay ra'yiga sawaabka ah wallahu aclam waxaa kaloon ka faa'idaysanaynaa masale muhim oo ah biyaha haddii lagu weysaysto oo weliba dadkii ku weysaysanaya kaaga horreeyey ay gacmaha dardarsadaan ama lagaaga horreeyo lagu qabaystay dadkii kaaga horreeyey ku qabaystayna intay dul istaagaan ay gacmaha dardarsadaan biyahaasi ma nijaasoobin duhuuriyadii ay wax daahirin lahaayeenna kamayna bixin khilaafan liqowli bacdi ahli ilcilmi oo qaar baa waxay qabaan biyaha noocaas inay mustacmal noqdeen biyaha mustacmalkaana waa aahirun hayru muahir bay leeyi waxbay iyagu lafoodoodu waa daahir laakiin waxba daahirin maayaan ra'yigaasi marka waa ra'yi laga xoog badan yahayo biyaha lagu dahaaro qaadanaya xataa gacmaha hala geliyo markaad qabaysanaysa ama weysaysanaysa biyihii kaasoo dulduulay dib ha ugu noqdeen biyahaasi waxba ma noqonino dib waa lagu dahaaro qaadan karaa adigii lafahaantaadii dib aad ugu dahaaro qaadan kartaa cid kalena waa ku dahaara qaadan karta taana waan ka faa'idaysanay xadiidka ayb an abi hurayraa radi allahu canhu qaala wuxu hi qaala rasulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ihi uhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisa weelka daahirintiisu idaa goortii walaqa uu afka la galo ama carabka la galo fiihi weelka dhexdiisa alkalbu eygu markuu carabka la galo daahirintiisu waxa weye an yaksilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba goor inuu dhaqo daahirintiisu waata uulaahunna tooda ugu horeysana bituraabi caro uu ku dhaqo akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim wa fii lafdin lafdi waxaa ahaaday lafdigaasoo lahu muslim u sugnaaday lafdi kaloo muslim ku soo saaray waxaa ku sugan falyuriqhu biyaha ha daadiyo shaygaa uu eygu cabbay carabka gashaday xadiiska hore dhaqitaankiisu ka hadlay wixii uu carabka geliye uu ka tegey maxaa lagu samaynaya falyuriqhu ha daadiyo walitirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday oo uu isaguna siyaadiyey waxaan ujeedaa tirmidi wuxuu wariyey ukhraahunna aw ulaahunna riwaayada hore muslim maxay tihi uulaahunna bituraab aslada carada lagu darayo waa ta ugu horaysu ka dhigay sooma riwaayada tirmidina shaki bay gelisay ma midda ugu horaysaa mise waa ta ugu dambaysa ukhraahunna waa ta ugu dambaysa uulaahunnana waa ta ugu horaysa marka wuu shakiyey ma ta ugu horaysaa ma ta ugu dambaysaa riwaayada tirmidi waa saasoo shaki baa ku jira ayib xadiidkaa saxii muslimka ku yaalla lafdiga dambe ee falyuriqhu ah falyuriqhu lafdigaas ziyaadadaas muslim iyo nasaa baa soo saaray bayhaqi iyo daara qutni abu cawaana abu hurayrana laga warinaya waxayna ahayd idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyuriqhu uma yaksilhu sabca maraat haddaadiiyo wixii weelka ku hadhay kadibna weelka toddoba goor ha dhaqo lafdadaasi falyuriqhu ha daadiya ah ee muslimka ku sugan sugnaanteedaa laisku khilaafsanya xadiidka qaybtiisa hore inuu sugan yahay hadalkama joogo laakiin falyuriqhu ha la daadiyo wixii soo hadhay lafdigaasi ma sugan yahay xadiid ahaan mau sugan yahay taasay xufaadda xadiidku iyo culimada xadiidku kala tegaya culimada qaarkood waxay leeyihin lafdadaasi waa shaad shaadna waxaa la yidhahdaa waa inuu ninka iqadii khilaafo dad ka iqaysan ama ka badan sooma ama ka xifdi badan ama ka iqaysan ama inuu khilaafo wey halkan marka lafdigan waxaa wariyey nin la yidhaahdo caliyu musir oo acmash ardadiisa ka mid ah. acmash ardadiisa intoodii kale lafdigaa mayna sheegin laakiin waxaa sheegay caliyu musir nin la yidhahdaa sheegay saas daraadeed xufaaddu waxay leeyihiin ma dhici karto ardadii intoodii badnayd lafdi ka fakaday caliyun musir keligii inuu keeno ma dhici kartay leeyihin wabittaali lafdigaasi waa shaad bay leeyihin waa shaad waa lafdi fallaago ah oo uu la fallaagoobay caliyun musir ah, sidaa waxaa maraya ibnu cabdilbar iyo kinaani iyo keyrkood oo waxay leeyihin marka lafdigaasi ma sugne waa daciif xataa saxiix muslim waa ku yaale waa daciif bay le waa shaad bay leeyihin ayb qaar badanoo muxadisiinta ka midana ah waxay marayaan lafdigu waa sugan yaho waa ziyaadatu iqa ziyaadatu iqa hal hiya maqbula cala aliطlaaq am fiiha tafsiil am takhdac lishuruudi الshuduud wاlcila waa masalo yani waxa weye usul fiqhi ah waxaan dhihi lahaa musطalaxa iyo macnaa waxa weye culimadiisa loogu tegayo almuhim lafdigaa sugnaantiisa shaki badan baa ku jira walow ay xufaada badani sugayaan oy leeyihiin ziyaadatu iq ahaan u sugayaan haddana qaar badani waa daciifinayaan oo shaad bay ku xukumayan ayb xadiidka sidoo kale shawaahid buu leeyahy horta lafdiga intaanaan ka bixin fal isagoo mawquufu abu hureyre ka sugan yahay isagoo mawquufa uu suganya wax laga doodayo waa rafcigiisa nebiga ma gaadhsiisan yahay taas weyta laga doodayo laakiin abu hureyre oo hadalkiisao isaga ku eg iyada way sugantao daara qutniga keyrkood soo saaray bisanadin saxiix saas man ayb halkan marka waxaa iskhilaaftay riwaayada ugu horeysa waxay tihi ulaahunna bituraab middan abu hureyrena matirmidina maxay tihi ukraahunna aw uulaahunna mid kaloo saddexaad baa jirtoo dhahaysa assaabicata midda toddobaad mid kaloo afraad baa jirtoo dhahaysa wacafiruu athaaminata bituraab midda sideedaad dhaqmada sideedaad carada ku dara saasay u kala tageen mid waxay tidhi carada ta ugu horaysa ku dar midna waxay tihi ta ugu horaysa ama ta ugu dambayso shaki bay gelisay midna waxay tihi midda toddobaad ku dar carada midina waxayba tiriba tu sideedaad oo tu carada ka dhig intuba xadiidka alfaadiisa riwaayadkiisa galgatida soo arooray ayb laakiin alfaaddaa iskhilaafsani isku xoog ma ah. waxaa ugu xoog badan oo ugu raajaxsan uulaahunna bituraab ukraahunna aw uulaahunna iyadoo horta shaki bay ku timid iska dha meel iska dhig asaabicatina waa laga xoog badan yahay iyadana yani waxbaa ku jira midda waxaa inoo soo hadhay labaa inoo soo hadhay oo ah uulaahunna iyo athaamina labadaasaynu kala rajixi doonaa labadaas baynu kala rajixi doonaa intaynaan ka gaadhin xadiidka waxaa laga faaiideysanayaa gaa waxaa laga faaiideysanaya fiqigiisana walaqada waxaa la yidhahdaa waa kelimada qariibka meesha ku jirta walaqada waxaa la yidhahdaa yani ashurbu biatraafi allisaan carabka siidiisa markii wax lagu cabo baa la yidhahdaa walaqa inta badanna eyga iyo xayawaanaadka loo isticmaalaa limaada lianna carabka siidiisay wax ku cabaan soo saas ma afka lama wada galaan laakiin carabkay ku cabaanoo saas intay u tataasiyaan bay carabka fiidiisa biyaha ku cabaan kelimatu walaa macnahaasay tilmaamaysa ah, waa cabitaanka xayawaanka saas macnaha ayib tuhuuru oo da'da la godo maxaynu soo marnay inay tahay ya waa masder waa ficil sooma waa masder ah. sidaas daraaddeed waxay noqonaysaa tuhuuru daahirin bay noqonaysaa sooma waa mastarkii daahirin weelkaa daahirintiisa saasay noqonaysa man ayb xadiidka waxaa laga faaidaysan inay waajib tahay weelka hadduu eygu afka la galo dhiqidiisu inay waajib tahay wujuubka xaggeynu ka faa'idaysanay waxaynu ka faa'idaysanay xadiidkaynu ka faa'idaysanay ayb waxaa kale oo xukumka labaadee laga faaidaysanay uu yahay inay iyadana waajib tahay in caro lagu daro dhaqitaanka weelka ayib tee xaggee lagaga dari doona waan u doonaa inay waajib tahay in caro lagu dhaqo oo weelkii uusan daahir noqonaynin in caro la raaciyo mooye sidaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici axmed iyo akaru daahiriya iyo isxaaq abu cubayd abu thawr ibnu jariir iyo culimada badankood waxay qabaan haddaan caro lagu dhaqin biyo keliya inaysan nadiifinayn wayna daahirinayn waana sida xadiidka daahirkiisa ka muuqato xanafiyadu iyagu iyo maalikiyadu ayagu waxay yidhahdeen laazim ma aha in carada la raaciyo isagoon caro lagu dhaqin haddii biyo keliya loo isticmaalo daahir buu noqonaya wahuwa khilaafu lxadiid ah, khilaafu lxadiid waxay uga tageen xadiidka lafdigaa carada faa'iideynaya carabana faa mudarib bay dhan waa daciif bay dhan laakiin warkaasi war jira maaha waxaa kaloo xadiidku inoo faaideynaya tacayunu turaab waxaan caro ahayn inaan booska carada la gelin karin caro wax bedeli kara ma jiro xataa waxyaalaha kale ee muziilaadka ahee eh, mutahiraadka ahee eh, yani lagaba yaabo inay carada ka xoog badan yihiin carada inta laga kaaftoomo laguma bedeli karo saabuun iyo jiig iyo kiimika kale iyo bedelka carada ma geli karaan maxayna u geli karin waxayna u geli karaynin horta nasan xadiidku caru ku yimid walaa budda min ataqayud binas naska in lagu taqayudo waa laga maarmaan waa mid waa midda labaade caradu siday wax u daahirinayso shaygan kale lagu bedelayo inuusan u daahirinin baa dhici karta waa midda saddexaade dibiga xadiidka ah iyo culimmada dibiga ee hadda joogaayey markii qalabkan waxweynaysadae waxweyneeye la isticmaalay eyga caliyadiisa iyo afkiisa iyo dhareerkiisa waxaa ku jira bay yidhaahdaan bakteriya ama jaraasiim jaraasiimta iyo bakteriyadaas waxa keliyatee dili kara waxay yidhahdaan waa carada maado kaloo dili karta ma jirto ayb wa haadihi min mucjizaat arasuul salawatu rabbi wasalaamu caleyh asagoon dhakhtar ahayn rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kun iyo afar boqol oo sano ka hor inuu yidhaahdo caraha lagu dhaqo eygu markuu weelka afka la galo haddana dibiga xadiidkii inuu ka markhaati kaco caradaa waxaan ahayn inaysan dili karin bakteriyadaasi soo aha mucjizo maaha mucjizo way macna saas weya saas daraaddeed carada wax lagu bedeli kara ma jiro waa in carada lagu taqayudo oo carada lagu dhaqo wey macna ayb waxay culimada qaarkood haleeshiiyeen oy eyga kala mid dhigeen doofaarka waana sida caanka ku aad garanaysaan madhabka shaaficiyada iyo iyo xanaabilada iyo waxay yidhahdeen eygaba toddoba goor haddii hala la dhaqa la yidhi doofaarkuna waa nijaasadiisu isagana waa muqallado waa nijaaso adag isagana toddoba goor ha dhaqo carana ha raaciyo oo xageed ka qaadateen baa layidhi qiyaasan cala alkelbi bay dheh eygaan uga qiyaas qaadanay ah, sidaasay mareen laakiin in badan oo culimmada ka mida ah waxay leeyihiin doofaarka toddoba goor in la dhaqana nas looma hayo in cara loo raaciyana nas looma hayo sidaas daraaddeed sida nijaasooyinka kale oo kale unbaa nijaastiisa loo dhaqayaa wa hada huwa araajix sidaasaa xoog badan waana sida uu rajaxayo alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah ah, sayna wadaadadu inoo dhihin ceygii baa la baneeyey alimaamu nawowi aleyh aarki alimaamu nawowi fii sharxihi lilmuhadab almajmuc sharxi muhadabka wuxuu leeyahay sida daliil ahaan xoog badan waxa weeye doofaarka dhiqidiisa toddoba goor la dhaqo iyo in caro lagu dhaqaayo daliil iyo nas looma hayo buu leeyahay ah, saasaa sawaaba sidaasaan xoog badan qiyaastuna masaladan marka layskaga qiyaas qaadanayo waa inay ciladu waadixa tahay sida usuuliyiintu ay qabaano cilada labada xugum ama maqiiskiiyo maqiiso caleyhiga cilo waa inay ka dhaxayso ciladana waa inay macruufo tahay ciladii eyga baaba khilaafsan yahay marka laisma haleeshiin karayo saas maan ey doofaarku waa nijaasida loo badan yahay laakiin nijaasadiisa waxaa loo dhaqayaa sida nijaasooyinka kale loo dhaqo kale maadaama aan daliil kusoo arooray jirin qiyaaskaasina uu jaban yahay man waana sida nawowi uu rajaxayo fi majmuuc culimo badani waxay daliishanayaan xadiisku waxaa kaloo daliishaday culimada qabta eygu inuu nijaasan yahay culimada qabta eygu inuu nijaasan yahay baa qabt yaa macnaa waxa weye daliishaday xadiid oo waxay yidhahdeen hal la dhaqa waxaa loo leeyahay sababta loo leeyahy de waa nijaasanimay dheh ayib su-aal baad jirto oo ma waxaa jira cid qabta eygu inuusan nijaaso ahayn way jiraan iyagu inuu daahir yahay baa la qabaa saddex qowl baana ku jira culimadu ka qabaan qaar waxay qabaan eygu kulligii waa wada nijaaso xataa timihiisa sidaana waxaa ku tagay axmed waxaan dhilaha shaafici iyo axmed fii ixda riwaayatayn axmed labadiisa riwaaya mid ka mida ah iyo shaafici baa sidaa qaba eyga dhammaantii xataa timihiisu nijaasayiin ra'yiga labaadi waxa weeye eygu waa daahir xataa caliyadiisu war ilaa cajaab waa kii cagsigiisa sooma oo yaa saa qaba sidaa waxaa qaba maalik fi lmashhuuri canhu waana sida yani waa imaam maalik imaam maalik waa sheekhii shaafici soo garan maysaa in badanoo ka mida asxaabta madhabka maalikiyadana saasay rajaxaan inuusan eygu nijaasoba ahayn ayb waxaa hadii la yidhahdo hadduusan nijaaso ahayn maxaa loo dhaqayaa haddaad weydiisaan jawaabtoodu waxa weeye halla dhaqadani nijaasanimo meehe laakiin ilaahay baa nagu adoonsadoo dhaqan la yidhi waanan dhaqaynaa ah. cilo nijaasanimo ma aha laakiin waa tacabud bay leeyihi allah nagu adoonso wax badan ma jiro oo shareecada ka mid ah oo xikmadiiyo cilada ku jirta aan la fahmaynin laakiin amarka un aan qaadanayno soo ma jiro ha amar ilaahayna siiyen baan fulinaynaaye laakiin nijaasanimo maaha bay dheh maalikiyadu halkaas mar waxay yidhahdeen eygu waa daahir xataa caliyadiisa waa aqliska dhaaf ra'yi kalaa jiro odhanaya eyga candhuuftiisa iyo fadalaadkiisa xarkiisa iyo kaadidiisa iyo dhacaankiisa iyo baa nijaaso ah laakiin timihiisu nijaasoma waa daahir ra'yigaana waa ra'yiga uu ku tegey alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah fi lmashhuuri canhu iyo riwaaya can imaam axmed laga warinay iyadana waana sida uu rajaxayo shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa ra'yigaasa dhexdhexaada buu leeyahay isagaana sawaaba tiimuhu nijaasama laakiin fadlaadkiisa iyo kaadidiisa iyo caliyadiisa iyo waxaasaa nijaasa markaan leenahay waa nijaaso oo ra'yiga xooga badana macnaha waxaa laga wadaa wixii qoyaankiisa ama wax qoyan haddii jidhkiisu taabto ama jidhkiisoo qoyan haddaad taabato xataa shaaficidutaabto laakiin isagoo ingegan iyo shay ingegan hadday istaabtaan laba ingegan isma nijaaseeyaan laba ingegan isma nijaaseeyaan saxro ingegan gacantaadoo ingegan haddaad taabsiiso ma nijaasaa kusoo raxa ayga oo korkiisa haddaad gacanta saarto qoyaanno uusan lahayn nijaasama imaanaysa gacantaaduna waa ingegan isaguna waa ingegan saas macanaa waxa laga hadlayo waa rutubada iyo qoyaanka ama lugtuu la galay ama afkuu la galay xataa qolyaha qaba in nijaasay saasay leeyihin macnaha ayib masalada waa masalada saas daraaddeed baa imaam maalik iyo daawuudun aahiri waxay leeyihiin waxa la dhaqayo hadduu carabka la galo ama afka la galo laakiin jumhuurta waxay leeyihin maya hadduu xataa lugta la galo ama uu jirkiisa meelo kale la galo weelka waa la dhaqayaabay qabaan ee macnaha waxa wey afka keliya khaas kuma ahaa taana waa masalada wey masale kaleeto intaynu xadiidka fiqigiisa ka bixin waxaa laga faa'iidaysanaya isagana in eygu uusan la kala qaadayn noocyadiisa kala duwano eyga duurka jooga iyo midka magaalada jooga iyo ka shareecadu fasaxday ee la kaysan kare ee beerta ilaaliya ama xoolaha dhowra ama waardiyaha iyo kan kale waa isku mid la kala qaadi maayo kulli waa wada nijaaso xukumkaasaa la marinayaa saasay culimadu badaya qaar baa kasoo reebay waxay leeyihin war kuwan shareecaduba ogolaatayba inay guryaha joogaan ama ay u shaqeeyaan dadku oo yeeshaan haddii la yidhaahdo halayska dhaqo waa nijaase xaraj iyo mashaqa ku jirte sida qisadaba aan ugu tegi doonna inaha min adawaafiin yani dawaafaadkaasay ka mid yihiin gurigii uu joogaayo mashaqa ka dhalane kan aan ka soo reebno ee aan dhahno keliyata ka nijaasada ah waa kaas banaanka jooga qaar baa sidaa qaba sababkuse waxa weeye maadaama xadiiska nebigu uusan kala qaadin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ay wax lagu gaarsado iyo mid waardiya iyo mid la dhaqan kari iyo mid la haysan kari iyo ku aan la haysan karinba xadiisku ma kala qaadin saas cumuumkaasaana lagu wadaya kulligood waa in yani wax laska ilaaliyo ayb oo laska dhao caradii ha lagu dhaqo haddaynu nidhi waxaa inoo hadhay carada xaggee la raacinaya carada waxaa la raacinaya ta ugu horeysa dhaqmada ugu horeysaa la raacinaya maxaa yeelay lafdiga ugu xoog badan alfaada ku soo aroortay waa lafdiga ulaahunna inta kale wuu ka xoog badan yahy waxaa khilaafsan midka shakiye oo ukraahunna aw ulaahunna shakina hadduu meesha yimaado yaqiintaa laga raaca kan yaqiiniyo ulaahunna yidhi baa la qabsan asaabica midka yidhina iyadana waa laga xoog badanya ulaahunna baa ka xoog badan soma ayb midka yidhi asaamina riwaayada tiri baa inoo hadhay sooma riwaayada asaamina tiri waa xadiidka cabdulaahi bn muafal oo muslim isaga laftiis soo saaray iyo axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i bn maaja lafdigiisuna waxa weye nabigu wuxu uri sal lay slam idaa walaqa alkalbu fi lina eygu hadduu afka iyo carabka la galo weelka faqsiluuhu sabca maraatin toddoba goor dhaqa wacafiru haaminata midda sideedaad wacafiruuhu haaminata midda sideedaadna waxaad ku jijibisaan bituraabi caro ku jiibiye muslim bay ku taallaa taasina buulaahunana waxay ku taallaa muslimkay ku taallaa ayib see loo kala rajaxaya xaafid ibn xajar hadalkiisa dhegeysta marka wuxuu yidhi xaafidku wuxuu yidhi wariwaayatu uulaahunna arjax riwaayada uulaahunna tiri baa xoog badan min xayu alakariyatu dhanka ruwaadda warisay badnideeda ayib walaxsadiyatu ragga wariye xifdigoodana ayadaa ku xoog badan wa min xayu lmacnaa dhanka macnahana ayadaa ku xoog badan dhanka macnaha muxuu ka wadaa aydan buu ihi lianna tatriiba alakhiirati ta ugu dambaysa haddii la careeyo yaqtadii alixtiyaaja ilaa ghaslatin ukhraa ta ugu dambaysee toddobaad haddii carada lagu daro tusdeedaasoo loo baahan maayo lanna weelkiiood caro ku qastay miyaad kaga tegi ya soo mid sideedaad u baahan maysa riwaayada marka odhanaysa ta toddobaad ka dhiga macn ahaan baa looga xoog badan yahay oo mid sideedaad bay soo ma taana saasaa looga xoog badan yahay midda wacafiruuhunna biaaminatina ayaduna waa la mido wayba kasii daran tahayba oo ta sideedaad markaad caro ku darto maxaa loo baahan yahay tu sagaalaad baa loo baahan doonta soma marka macno ahaan iyo riwaaye ahaan intaba waxaa xoog badan lafdada odhanaysa ulaahunna bituraab laanna ta ugu horraysa haddaad ku darto macno ahaan sidoo kale waxay leeyihin culimmadu maadaama shayga bakteriyada dilaya ay carada tahay inay wixii bakteriyada dilahayay ku hormarto weelka baa macnaha waxa weye munaasib ah soo ma bedelkii ay dambayn lahay taana macno ahaan waxyaala xoojinaya ka mid tahay sidaas daraaddeed ba alimaam ashaafici eh, caleyh raxmat ullah waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi <coughs> yani riwaayat luulaa wlaa buui riwaayat luulaa aw lafdat luulaa wlaa lafdada odhanaysa ta ugu horraysa carada ku dara ayaa habooni badan oo xoog badan sidaasayna xufaad badani marayaan waana sida raajixa wey macana marka ta ugu horraysaa lagu daraya kuwa dambana toddoba lagaga dhigaya toddobay soo wada noqonayaan marka riwaayadan sideedaadda odhanayana waa laga tegi saabicadaha laga dhigana waa laga tegi taasaa la qabsanaya sidaasaa marka weelka lagu dhaqaya oo lagu nadiifinaya macnaha ayib ama ayga nijaasadiisa waa sidaa iyadan waan kasoo soo hadalnay hada wabilahi towfiiq wsali llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslm